بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله تعالى waxaynu weli ku jiraa oo dhexda kaga jiraa mu'tamarkeennii toddobiyo tobnaad ee oslo norway waxaynu soo gaadhnay maalintiisii saddexaad iyo muxaadaradiisii afraad muxaadarada magaceedu waxa weeyaan oo insha allah ay ku wareegaysaa risqiga xalaasha ah iyo raadka ay ubadka ku yeelato marka waxaa insha allahu tacaala inoo faahfaahinaya oo inoo daadihinaya sheikheena sheekh isxaaq falyatafadal mashkuuran sheekh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون walaalayaal muxaadaradan alkasb alxalaal wa aharuhu fi salaaxi alabnaa muxaadaradani salaaxu alabnaa waa mas-uuliyat alaabaa in ay macnaha ubadka iyo awlaadda in ay noqdaan dad saalixiin ah eh. bacd allahi subxaanahu wa tacaala mas-uuliyaddaasi iyo xilkaasi waxaa iska leh ee waalidiinta ayaa iska leh in ay dadaal badan ay muujiyaan oo ubadkooda ay badbaadiyaan oo ay ka dhigaan dad saalixiin ah allah subxaanahu wa tacaala aayadda fi suurati ataxriim wuxuu nagu faray yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran dadka iimaanka laga helay ilaahay rumeeyey ka badbaadiya naftiinna iyo ehelkiinnaba ka badbaadiya naarta naarta waxaa looga badbaadayaa bisalaax in la noqdo dad saalixiin eh dad xalaal miirate oo xaaraanta iska ilaaliya in la noqdo ayaa naarta lagaga badbaadayaa waxaa saalixiin lagu noqonayaa in la noqdo dad oo macnaha xalaal miirad marka waxaan eegaynaa marka ugu horraysa walaalayaal ahmiyadda uu leeyahay waxaa la yidhahda alkasb alxalaal fi lislaam diinta islaamka kasbka xalaasha eh, iyo ahmiyadda uu leeyahay qur'aanka allah subxaana wa tacaala wuxuu nagu booriyey eh, calaa akli alxalaal qofka madcamkiisa iyo waxa uu in uu ka dhigo eh, xalaal uu ka dhigo oo uu xalaal qooto ya ayuha aladiina aamanuu kuluu mima fi اlardi xalaala طayiba wla ttabicuu khuطuwaati الshayطaan inahu lakum caduw mubiin allah subxaanah wa tacaala wuxuu yidhaahday dad yahu waxaad cuntaan mima fi اlardi xalaala طayiba waxa ilaahay subxaanah wa tacaala uu ardadan yeelay waxaad cuntaan kiisa xalaasha ee suuban ee u wanaagsan macnaha badanka iyo naftaba in la cuno cuna walaa tatabicuu khutuwaati shayطaan shayطaanka khutuwaadkiisa camalka shaytaanka iyo aharta shaytaankana ha raacina shayطaan waa cadowgiinna culimmada waxay ka hadleen macnaa khutuwaatu shayطaan waa maxay ee waxay dhaheen culimmada qur'aanka waxaa ku soo arooray ilaa afar jeer buu ilaah subxaana wa tacaala wuxuu yidhaahday walaa tatabicuu khutuwaati shaytaan laba ka mid ah waxay ku jiraan suurat albaqara marna ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu macnaha nagu faray sidaasoo kale fi suurati alancaam walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan marka macnaha afraadna waa suurat nuur weeyaan marka ugu horayso ama aayadda ugu horraysa ilah subxaana wa tacaala uu nagu faray inaanan macnaha raacin shayطaanka wadooyinkiisa iyo khuطuwaadkiisa walaa tattabicuu khuطuwaati shayطaan mid walba macnaa xukun mucayan ah ayay macnaha hor dhacday ama gadaashiisa ay imaatay aayadda ugu horeyso fii suurati albaqara waxaan idhi laba ka midna suurat albaqaray ku jiraan waxay ku saabsan tahay ee aklu tacaam matcamka waxa la quuto waxa la yidhaahday xalaal ha noqdo waxa aad macnaha aad cunaysaan shaytaanka markaa asaga wuxuu ku dadaalayaa in badan si walba ay macnaha ugu suurta gasha in uu qofka calooshiisa uu ku rido al alluqmat alxaraam maalintaad cuntid wax xaaraam aad cuntidne oo calooshaada aad gelidid ee xaaraam aad gelishid shaytaan asaga intaas shaqadiisa waa qabsaday waxaa macnaha la wariyey bacdu ahlilcilmi in ay yidhaahdeen shaytaanka wuxuu leeyahay khasla hal macnaha un sifo oo ibni aadamka aan ka doonayaa haddii ay suurto gasho oo ay bani aadamka ku dhaqaaqaan wuxuu yidhaahday marka wixii ka dambeeyo ukhallii baynahu wa bayna maa yuriidu min alcibaada wax allaala waxaa doontada cibaado markaa ka dambe samee hal shay unbuu shaydaanka kaa doonayaa haddii uu ku guulaysto oo aad samaysid shayga uu kaa doonaya shaydaanka marka wixii ka gadaal cibaado kasta samee maxaa yeele wuxuu ogsoon yahay cibaadada aad samaynaysid markaasi ka gadaal oo xaaraan aad cuntay luqmatulxaraam markii calooshaada ay ku dhacday wuxuu ogsoon yahay ilaaha subxaana wa tacala inuuna waxba kaa aqbalaynin oo cibaadadaada iyo salaada iyo soonka iyo xajka waxa aad samaynaysa oo dhanba waxay noqonayaan manaa waxaana ilahay agtiisa subxaana wa tacaala maqbuul aanan ahayn ducada aad ducaysanaysid ilaah subxaana wa tacaala ma aqbalaayo marka wuxuu yidhaahday haddii hal sifo aan macnaha ka helo bani aadamka sifada marka maxay tahay ajcalu kasbuhu min ghayri xillin kasabkiisa ayaa waxaan ka dhigayaa mid aan aan xalaal ahayn maxaa dhacaya markaa ka gadaal in tazawaja tazawaja min xaraamin haddii uu guursado wuxuu ku guursanayaa oo reerkiisiba uu ku macnaha aasaasay xaraam wa in aftara haddii uu soomo aftara calaa xaraamin kasabkiiba maadaama xaraan uu noqday waxaad ku afuraysaa markaad soontay ka gadaal xaraam baad ku afuraysaa wa in xaja xaja min xaraamin haddii uu xajka aadayna sidaasoo kale wuxuu macnaha xajinayaa oo uu xajkiisa ka gudanaya xoolo xaaraan ah waxaasoo dhanna markaa ilaahay ma ka aqbalayo markaas waxa u daliilaya walaalayaal xadiiska saxiix muslim abi hurayra radia allahu canhu wuxuu wariyey nebiga sala allahu alayh wasalam inuu yidhaahdo yaa ayuha annaas dad yahow in allaha tayibun laa yaqbalu ila tayiban ilah subxaana wa tacaala waa alla tayib oo wanaagsan waxaanan wanaagsanaynay ilaah subxaana wa tacala ma aqbalayo waina allaha amara almu'miniina bima amara bihi almursaliin ilaahay mu'miniinta wuxuu amray wixii mursaliinta la amray mursaliinta maxaa la amray ambiyada nebiyaasha maxaa la amray yaa ayuha arusulu kuluu min alطayibaat wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim ambiyada waxaa lagu yidhahdaa waxaad cuntaan tayibaadka cuna xalaasha cuna kasab xalaal ee cuna sidaas ayayna ahaayeenoo kasab xalaashan bayna cuni jireen wixii xalaal oo qofka uu shaqaysta nebiga wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka wax uu cuno waxaa ugu macnaha wanaagsan wixii xalaal eh oo haddana gacantiisa uu ku kasbaday wixii uu shaqaystay ruuxa nabiyllaahi daawuudna calayhi salaatu wasalaam kana yaakulu min camali yadihi daawuud wuxuu cuni jiray shaqadiisa ayuu cuni jiray oo wuxuu gacantiisa ku kasbaday ayuu cuni jiray dhammaantoodna sidaas ayay ahaayeen waxaan arki doonaa nabigeenna sala allahu calayhi wasalam sida uu ugu dadaali jiray inuu macnaha xalaasha uu cuno ya ayuha aladi ya ayuha annaas ya ayuha arusulu kuluu min alطayibaati wacmaluu saalixan inii bima tacmaluuna caliim ya ayuha aladiina aamanuu kuluu min طayibaati ma razaqnaakum ambiyada haddii lagu yidhi kuluu min طayibaati ma razaqnaakum dadkii iimaanka laga helay ayagana waxaa la amray in ay cunaan xalaasha in ay cunaan xadiis markuu intaa yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ka gadaal baa wuxuu sheegay uma dakara alrajula nin buu sheegay nebiga sala allahu alayh wasalam yutiilu safara safar dheer ayuu galay ashcasa akhbara timihiisa waa basaasay gomadihiisa iyo lugihiisana waa macnaha waa booroobeen oo macnaha waa nin oo bimacnaa zaahid ayuu noqon karaa oo macnaha adduunyada ka zaahiday camal ayuu noqon karaa ama haddii kaloo intan oo shay xadiiska uu tilmaamayo waa waxyaalaha ducada lagu aqbala weeyaan rajulan uma dakara rajul yutiilu safara nin wuxuu sheegay macnaha safar ku dheeraaday oo basaasan oo macnaha ay ka muuqata adul ama atadallul waxa la yidhaahdo iyo ducfi uu ka muuqdo ninkaasi wuxuu mudnaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala ducadiisa u aqbalo yamuddu yadayhi ila asamaa samada ayuu ilaahay xaggiisa ayuu gacmaha u taagtay wuxuu dhahay yaa rab yaa rab laakiin nabiga wuxuu yidhi sal allah alay wasalam wamaccamuhu xaraam wamashrabuhu xaraamun macamkiisana waa xaraam wixii uu cunaayay cabitaankiisana waa xaaraan wuxuu labisan yahayna waa xaaraan waqudiya bilxaraam waxaa macnaha uu ku qadeeyeyna xaaraam fa anaa yustajaabu lidalik ama fa anna yustajaabu lah sidee marka ilaahay subxaana wa taala waa oga aqbalaya waxaa meeshan ku jira walaalayaal waxyaalaha la yidhahdo manaha ilahay subxana wa taala uu ducada ku aqbalo safarka qofka markuu musaafir u yahy ilahay subxana wa tacala ducadiisa waa aqbalaya maxaa macnaha loo aqbalaya ama ku xiran safarka ilahay subxaana wa tacaala ducada wuxuu ka aqbalaa adoonka markuu macnaha ay munkasiru lqalb markuu yahay mid qalbigiisa uu jaban yahay musaafirkana gurigiisa maadaana uuna joogin nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay safarka qica min alcadaab safar sidiisaba waa qica min alcadaab marka wuxuu macnaha ay safarka iyo musaafirka ducadiisa marka waa la aqbalaya aqbalidana waxay ka imaanaysaa waa qof oo manaa xaalad dacfi markaa ku jira maadaama uu manaha safar uyo gurigiisa una joogin laakiin ninkani oo safarka ku dheeraada ilahi subxana wa tacala ducadiisa ma aqbalayo maxaana ducadiisa marka loo aqbalaynin wax allaale wax macnaha ducadiisa lagu aqbali lahaa ayuu sameeyey oo macnaha meesha yaallaa waa musaafir waa nin oo macnaha daryaal xumo ay ka muuqato mar labaad ilaahay ayuu gacmaha u taagtay waxyaalaha ducada lagu aqbala mar labaad waxaa ka mid ah in gacmaha kor loo taago waxaa kaloo ka mid ah ducada aqbalitaankeeda in lagu celceliyo yaa rab yaa rab ayuu leeyahy oo ilaahay buu macnaha eh, rububiyadiisa ayuu qirayaa yaa rabbiuna ku celcelinaya wuxuu mudnaa in ducadiisa la aqbalo laakiin ducadiisa lama aqbalaayo waxaana loo aqbalaynin matcamkiisa kasabkii iyo wixii uu quudanayo ayaa xaraam ah cabbitaankiisina waa xaraam wuxuu labisan yahay xaraam asagoo dhan baa macnaa xaaraan ku dhex jira ilaah subxaana wa tacaala ma aqbalaayo marka halkani marka xadiiskan walaalayaal waxaan u deliishanaynaa xadiiskani oo wajhu listidlaal wax la yidhaahdo culimada waxay leeyihiin muxaadaradu haddii ay ku saabsan tahay kasbulxalaal iyo saameynta uu ku leeyahay ee salaaxul abnaa xadiiskan waxaa loo daliishanayaa oo culimmada ay macnaha dhaheen waxyaalaha salaaxul abnaa uu ka imaada ama asbaabta ilmaha iyo awlaadda ay macnaha saalixiin ku noqdaan waxaa ka mid ah inaad u ducaysid awlaaddaada inaad u ducaysid oo had iyo jeer ilaahay aad macnaha u baridid laakiin haddii matcamkaadii iyo kasabkaadii xaaraan uu noqdo ducadii iidaada ilahay kaama aqbalaya marka si walba macnaha ilah subxaana wa tacaala ugu barya ilmahaada laakiin rabbi subxaana wa tacaala ma aqbalaayo marka ilmahaadu iyo awlaadaada si ay u noqdaan dad saalixiin eh waa inaad u ducaysid oo sujuudda aad ugu ducaysid salaadaada aad ugu ducaysid laakiin ducada iyo intaan la gaarin ka hor waxaa loo baahan yahay marka in aad ma garanaysaa madcamkaadii iyo wixii aad cabbaysay iyo cunitaankaadii waxaasoo dhan in ay xalaal noqdaan oo kasabkaada uu noqdo dhaqaalaha kusoo galaya uu noqdo dhaqaalo macnaha xalaal e waa inuu noqdo oona xaaraam aadan macnaha uusan ahayn oo ribo aadan ku tacaamulaynin dad aadan dhicin waxbadana aadan xadin eh, oo macnaha qofka aad tahay qof eh, macnaha waxaa soo gala dhammaan uu yahay wax xalaal eh waxaan taabanayna walaalayaal nabigeenna sala allahu calayhi wasalam ee ducada iyo sida uu ugu dadaali jiray oo uu ugu ducayn jiray ilmaha waxa macnaha diintanada ilan ducadu waa min asbaabi salaaxi alabnaa ilmaha inay noqdaan dad suuban oo wanaagsan in ay noqdaan waxyaalaha kugu caabina waxaa ka mid an ah ducada nabiga sala allahu alayh wasalam awalaan horta ilahay wuxuu ka magan geli jiray in ducadiisa aanan la aqbalin qofkii xaaraan cuno kasabkiisa oo macnaha xaaraam noqdane ducadiisa lama aqbalayo wuxuu dhihi jiray nabiga sala allahu aleyh wasalam oo ilahay uu ka magangeli jiray min ducaa'in laa yusmac duco aan macnaha la aqbalaynin qur'aanka haddii aad u noqotid nabiyllaahi ibraahim calayhi salaam casaa anlaa akuuna biducaa'i rabbii shaqiyan culimmada waxay ka macnaha fahmeen aayaddani duco aqbalid la'aan waa ayaan daro weyaan shaqaawa qofka haddii ducadiisa aana la aqbalin waa qof shaqi ayuu markaa noqonaya marka awlaadaada si ay u noqdaan dad saalixiina markaa u ducee oo salaada ugu ducee bal ducada waxay bilaamaysaa marka aad waladka aad raadinaysid maxaa yeelay xadiiskii nabiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhaahday haddii macnaha azawju wa zawjatuhu goorta ay walad iyo awlaad ay raadinayeen haddii ay akhriyaan allahuma janibna shayطaana wa janibi shayطaana maa razaqtana ilaahayow shayطaan naga foge shayطaankiina ka foge wixii aad nagu arsuqda oo walad ah haddii ay ku ducaystaan oo ilaahay subxaana wa tacaala markaa uu walad ku arsuqo eh, lam yaduruhu shayaan shayaan ma dhibcay marka waa walad saalix ayuu noqonayaa oo ilaah subxaana wa tacaala ku xiran oo ma garanaysaa eh, ducadiisa iyo acmaashiisa la aqbala ayuu noqonayaa ducada markaa sidaas ayay muhiim u tahay oo loo baahan yahay in oo ma garanaysaa eh, qofka uu ku ducaysto haddii ay dhasheen oo ilmihii ay imaadeen oo adduunkan ay imaadeenna inaad ducada la daba taagnaatid daa'iman laakiin intaa ka hore maطcamkaada uu noqdo iyo wixii kasabkaadii kasab xalaal uu noqdo si ilaah subxaana wa tacaala uu kaaga aqbalo ducadaada nebiga sala allahu alayh wasalam in ducada uu oo macnaha ubadka loo duceeya bal macnaha iyagoonana imaanin oo caloosha ku jiro ama haddii kaloo in la raadinayay waxyaalaha ka mid ee eh waxaa macnaha tusinaya qisadii abu talxa ee saxaabigii abu talxa la dhahay iyo umu sulaym radia allahu canha umu sulaym Eh, waxay ahayd eh, anas ibnu malik hooyadii weeyaan khaadimka nebiga sala allahu aleyh wasalam malik ninkaa la dhihi jiray islaamka markuu madiine imaaday ayuu iskaga tegey ardu sham buu aaday asagoo islaamka diidan meelahaasuu ku dhintay eh, umu sulaym anas oo yar nabigay u geysay sala allahu alay waslam waxayna dhahayaan culamada qaraabay la ahayd rasuulka sala allah aleh wasalam abu talxa guursaday markii uuna guursan asaga muslim ahayn islaamka ugu bandhigtay waa guursaday radia allahu canhum wiil bay u dhashay wiilkii waa xanuunsaday qisa macruuf weeye marka abu talxa aad buu u jeclaa waladkiisa isaga oo maqan waladkii waa dhintay maxaa dhacaya marka qiso dheer musalaym inay ka qariday oo ka gadaal ay magaranaysaa ay caadi oga dhigtay waladkii xaaladdiisa siday ay tahay markii uu uu ku soo noqday guriga waxay tidhahdaa xaaladiisa waa degan tahay aad bimacnaa qofka markuu dhinto sukuun ayu gelayaa tabcan marka wuu dhintay meel bay ku macnaha duuduubtay waxaa dhacaya markaa qiso dheer inay casho ay siisay oo ka gadaal wuquuc iyo uu dhacay marka ka gadaal bay u sheegtay oo tiraahday nin yahow haddii ilaahay caariyo uu macnaha ama qof haddaad wax ka soo caariyeysatay oo caariyadiina ay kaa dalbeen iyo wixii aad ka soo qaadatay amaahatay miyaad u celin laheyd nacam waxay tiraha weladka ilahay baa ku siiyey ilahayna wuu qaatay marka waa inaad samartid arrinka uu ka xumaaday laakiin nebiga ayuu subaxi u tegey oo uu u bandhigay nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhaahday qisadii markuu oga sheekay allahumma barik lahum fii leylatihim ilaahu habeenkoodii u barake ducadaa nabiga uu u duceeyey ducada nebigana tabcan waa mustajaaba ilaah subxaana wa tacaala waa aqbalay waxaa uur galay habeenkaasi oo ilaahay oo macnaha u barakeeyey walad baa dhashay cabdullaahi loo bixiyey culammada waxay leeyihiin toban uu dhalay wiilkaasi toban uu dhalay oo ku guddigoodba qur'aanka wada akhriyey oo masaajidka joogay baa la arkay mid ka midne waxa weeyaanba shuyuukhda imaama malik raxmat ullaahi calayh imaamu daaruulhijra shuyuukhdiisa mid ka mid eh waxa weyan waa toban wiil oo uu wiilkaasi habeenkaasi uur galay uu dhashay macnaha uu dhalay ayaa waxa uu ka mid yahay eh, shuyuukhda imaam malik raxmat ullaahi calayh marka ducada oo waladkaada aad u ducaysid ilaah subxaana wa tacala waa aqbalaya haddii matcamkaada iyo kasabkaada uu noqdo xalaal uu noqdo waana muhiim inaad macnaha ducada haddaba bilowdid waxa ducada looga baahan yahay bay dheheen culamada in ay ducada sameeyaan kuwa hadda inay guursadaan doonayaan waxaa loo ducaynayaa waladka hadda uurka lagu wado ayaa loo ducaynayaa oo hooyada looga baahan yahay inay sujuudda ugu ducaysa aabbaha looga bahan yahy inuu u duceeyo oo salaada ugu duceeyo ee qur'aanka lagu shido waxaasoo dhan waxay macnaha ku samaynayaan saamayn ay leeyihiin nabilaahi ibraahim calayhi salaatu wasalaam asagoona weladkiiba la siinin ayuu ducaynayaa da'diisaa weynaatay ilaa siddeetan iyo lix sana ayuu gaaray ibraahim calayhi salaam weladna ma lahaan weligto markaa uu ducaystay wuxuu yidhi rabbi hablii min asaalixiin ilaahayo waxaad macnaha isiisa oo igu arsuqdaa walad saalixe marka salaaxa waa muhiim weeyaan ibraahim da'diis waa weynaatay waa siddeetan iyo lix jir bay dhaheen culimmada markaasi laakiin eh, da'daasi oo walad u baahan haddana ayu walad muuna weydiisanin ilahay muuna dhihin ilaahayo walad inuu igu carsuq muuna dhihin keli wuxuu yidhahda rabbi hablii min asaalixiin walad ayuu ilahay weydiistay haddana wuxuu sii weydiisanaya walad saalix inuu ilahay siiyo subxaana wa taala ilahay ducadiis waa aqbalay fabasharnaahu bihulaamin xaliim markiiba ismaaciil baa loogu bishaareeyey oo ilahay subxaana wa tacala uu siiyey nabilahi ibraahim ducada markaa meeshuu ka bilaabay eeg nabi ibraahim calayhi salaatu wasalaam waladkii oo la doonayo oo macnaha meeshaba jirin ayuu ducaynayaa oo ilaahay uu macnaha kana baryayaa wixii uu ku arsuqa inuu oga dhigo walad saalixa marka ducee had iyo jeer walaal oo u ducee ma garanaysaa ubadkaada u ducee kuwa macnaha jooga oo adduunyada imaaday u ducee kuwa aad raadinaysidna u ducee intaa ay macnaha ilahay hadduu kugu arsuqo uurka ay ku jiraan ducada wad ilaa ay macnaha adduunyada ay ka imaadaan ka gadaal maxaa yeele waxaa tusinaya nabiylahi ibraahim ducadaasi markii uu sameeyey ka gadaal intaa miyuu ku joojiyey ilmihii ilahay waa ku arsuqay wuxuu qur-aanka caddaynayaa inuu duca la daba taagnaa had iyo jeer ibrahim alayh salaam waid qaala ibrahimu rabi ijcal hada albalada aaminan wjnubnii wabaniya an nacbud alasnaam nabi llaahi ibraahim waa abulambiyaa waxa weeyaan waa abu tawxiid weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala ayuu wuxuu ka baryayaa inuu beledka ka dhigo beled aamin ah eh, maka wuxuu kaloo ku ducaystay wajanubnii wabaniya an nacbud alasnaam macnaha ilaahayow aniga iyo awlaadayda iyo macnaha dhammaan waxaa naga dhigtaa aad naga fogaysaa in aan sanam caabudno in aan macnaha aan eh, noqono kuwa adiga kugu gaaloobay rabbi ijcalnii muqiima asalaati wa min duriyatii rabbana wataqabal ducaa ibraahim calayhi salaam wuxuu baryaya allah subxaana wa tacaala uu leeyay allah waxaad iga dhigtaa mid salaada ooga wa min dhuriyatii aniga iyo macnaha ubadkaygana sidaasoo kale ka dhig kuwa salaada tukada qofka haddii uu salaadaba tukanaynin meeshaas macnaha salaax ma yaallo weeyaan waxaad raadinaysaa walad saalix ayaa doonaysaa asaga ayaana ku anfacaya adduunyadan iyo aakharaba nebiga sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhaahday ibn aadamka haddii uu dhinto camalkiisa waa go'aya ilaa min waladin macnaa qofkii ka tego saddex shay ma ogi cilmun yuntafacu bih cilmi lagu intifaacayo gadaashiisa sadaqa jaariya aw cilmun yuntafacu bih aw walad saalix yadcuu lah yacnaa sadaqa jaariya ruuxii la baxay masaajidka wax ku darsaday sadaqaystay ama asagaba dhisay macnaha meel wax lagu intifaacay gadaashiin school buu dhisay dhakhtar buu dadkii u dhisay oo u sameeyey waa sadaqa jaariya waxaaso dhanba waa soo gaaraysaa waxaa kaloo ku soo gaarayaa oo ilaah subxaana wa tacaala uu kugu naxariisanaya oo jannada aad ku mudan kartaa haddii adduunyada aad kaga tagtay walad saalixe oo kuu soo ducayo waxaan mar labaad walaalayaal ogaanaa culimmada waxay yidhaahdeen ee haddii waalidkaa aadan u ducaynaynin saalix ma tihid anaga hadda meesha fadhina dhammaanteen macnaa salaaxul abnaa iyo awlaad baan ka hadlayna laakiin waxaad ogaataa haddii aadan waalidkaa aadan u ducaynin macnaha saalix ma tihid adiga naftaada saas bay macnaha culamada ka fahmeen maxaa yeele wuxuu leeyay nabiga sal alla alay waslam min waladin saalixin yadcuu lah walad saalix oo u ducaynaya marka si aad saalix u noqotid naftaada oo qof macnaha hagaagsan aad u noqotid had iyo jeer ducadaada iyo salaadaada waa inaad waalidka aad ku xasuusatid oo aad u ducaysid weeyaan marka nabiyllahi ibraahim alayhi salaam wuxuu duceeyey oo walid saalix inuu ilaahay siiyo uu ka ee ilmihii oo macnaha aanan joogin oo markaa aan lahaynin markay imaadeen ka gadaalnay ibraahim calayhi salaatu wasalaam wuu ducaynaya zakariya sidaasoo kale ee ambiyada rabbi hablii min ladunka duriyatan طayiba inaka samiicu ducaa rabbiyo waxaad igu arsuqdaa waad ii hibaysaa macnaha awlaad طayiba awlaad wanaagsan oo saalixiin ah eh. inaka samiicu ducaa marka adiladaasi waxaan macnaha u cuskannay walaalayaal culammada waxay yidhaahdeen asbaabta ay ilmuhu ay kugu noqonayaan dad saalixiin eh waa inaad u ducaysid xadiiskii aan soo marnayna waxaan ka fahanay ducadaada ilaahay ma aqbalaayo haddii kasabkaada xaaraan uu noqdo marka waa muhiim marka kasabka inuu xalaal noqdo ka gadaalne marka aad macnaha ducadana aad ku darsatid intaa marka ay iskugu kaa tagaan ilaah subxaana wa tacaala waa ku macnaha hagaajinaya oo dad saalixiin ayay ku noqonayaan marka kasabka xalaasha ee waa muhiim nabiga sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi alakharuuna hum alasfaluuna yowma alqiyaama kuwa xoolaha badan ama wax badan aruuriya ayaga ayaa macnaha ugu hooseeya maalinta qiyaamada ila man qaala bilmaali haakada wahaakada qofkii uu sidaa iyo sidaa uu kala bixiyo wixii ilaahay uu siiyey oo wa kasbuhu min ayibin marka ugu horaysana meeshii uu ka keenaybo macnaha uu yahay ee meel ayibe xalaal oo macnaha ka kasbaday oo xaaraan una kasbanin riba uunan ka kasbanin xaaraan iyo dad dhicitaankoodana uunan ka kasbanin xalaasha oo aad macnaha kasbatid ilaah subxaana wa tacaala waa kugu barakaynaya adiga awalan oo cumrigaadu ilaahay ku barakaynaya waladkiina waa kugu barakaynaya oo waxaad noqonaysaa ee magaranaysaa dad barakaysan ayaad noqonaysaa nabiga sala allahu aleyh wasalam xadiis dheer baa wuxuu yidhaahday wuxuu la hadlay saxaabiga la yidhaahdo kacb ibnu cujra radia allahu canh wuxuu yidhi inahu laa yarbu laxmun nabata min suxtin ilaa kaanat innaaru wlaa bihi macnaha ma ku baqaqo ama ma ku weynaado macnaha qof jirkii macnaha xoolo xaaraan ah oo uu cunay ilaa wuxuu ilahi subxaana wa tacaala ku goynayaa naar ayuu ku cadaabayaa oo uu macnaha kaga goynaya weyaan marka kasabka qof walba waxaa ku dadaalo kasabkiisa in uu noqdo ee ma garanaysa xalaal uu noqdo waxaa macnaha nusuustaas o dhan ay nooga digaysaa riba cunitaankeed ee qashi iyoiyo xaaraan walaalayaal halkan culimmada marba wax badan bay ka hadleen markaan ku noolnahay waxaa xaaraan eh ee idinka anigu macnaha wax badan baa laga hadlaa ee u k ingiriiska aan ka imaaday culimmada waa ka hadlaan haddii jeer kolley xagganoo isma dhaanno waxa xaaraan waxaa la yidhaahdo ee xagga looga yaqaano sabritka looga yaqaano waa xaaraan weeyaan adiga oo shaqaysanayo oo kasbanaya ayaa haddana qofkii wuxuu samaynayaa islaantiina gooni ay macnaha dowladda iyo ilmihii ay lacag u siinaysaa noloshii ayay ku kala baxeen dadku macnaha ma ahaan mawduuc cusub culimmada wax badan bay ka hadleen laakiin waxaa muhiimah inaan ogaano kasabkaasi ma ahan kasab xalaal e ma ahaan marka ma dhici karta marka ee awlaada faraha badan ama ilmaha iyo wiilasha faraha badan hadda london lagu dilo ee midiyaha la gelinaayo ee hooyooyinka oynayaan ma dhici kartaa markaa in ay yihiin ilmihii lagu koriyey markaa xaaraantaasi waad dhici kartaa marka walaalayaal maxaa yeele dadaal badan ayay sameeyeen hooyooyinkaasi iyo aabayaashaasi dhammaan laakiin haddana waxba macnaha si eh waxyaalaha si macnaha meesha ku jira marka waxaa ka mid eh kasab xalaal iyo wax xaaraan in macnaha ilmahaasi la cunsiiyey marka ilaah subxaana wa tacaala ee bani aadamka asagaa arsuqa wax allaale waxay adduunyadan aad cuni lahayd oo aad macnaha ku noolaan lahaydna ilaa aad ka dhimatid waa wax qoran nafna adduunyadan kama tegayso ayadoona ka milin wixii ilaah subxaana wa tacaala uu ugu talagalay adoona dhammaystiranin risqigii ilaahay uu kugu talagalay ma baxaysid fa ajmilu talab qaabka aad wax ku raadinaysid markaa qurxi oo xaaraanta iyo macnaha sheegashada beenta ee xoolaha dowladda ee macnaha la xadaayo ee qashiga iyo xaaraantaasi marka waa in la iska ilaaliyo si awlaadina ay u noqdaan dad saalixiina ay u noqdaan maxaa yeeley haddii xaaraantaasi ay meesha imaato waxaa macnaha ka baxaya barakada ayaa ka baxaysaa sheikhu lislaam ibnu taymiya raxmat ullahi calayh wuxuu leeya atacaam yukhaalitu lbadan cuntada iyo waxa la cunayo wuxuu ku darmaa badanka qofka ayuu ku darmaya wayambutu minhu jirkii iyo hilibkii ayaa ku baxaya fayasiru maaddatan wa cunsuran wuxuu noqonayaa macnaha maada iyo cunsur ka tirsan ama ka mid noqda jirka fain kana khabiisan marka wixii aad cuntay ee kugu tegey hadduu xaaraan ahaa badankaadii iyo macnaha ilmihii aad ku koriday waxaa soo baxaya markaa khubsi baa soo baxaya oo khubsigaasna iyo xumaantaasna ilah subxana wa tacaala naar unbuu magaranaysa ku goynaya xadiiska nebiga ayuuna deliishaday wuxuu yidhi kullu jismin nabata min suxtin fannaaru awlaa bihi jir kasta oo ku koray ama ku baxay xaaraan naar baa awlo ku ah oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ku goynaya waljannatu tayibatun jannada waa meel wanaagsan oo tayib eh laa yadkhuluha ilaa ayibun jannadana ma gelaayo ilaa wax ayib eh ma ogi ma gelaayo alkasbu alxalaal yunawiru alqalb awlaadda iyo adigaba macnaha qofkii xalaasha cunay waxaa nuuran oo ilaahay uu kugu nuurinaya qalbigaada ilah subxaana wa tacala waa kugu islaaxinaya oo qof wanaagsan baad noqonaysaa fataskuu bidalika aljawaarix xibnahaadii baa waxay noqonayaan xibna macnaha tahiran ayay noqonayaan mafaasidiina ka baxay masaalixda iyo salaaxa ayaa badanaya qof allaala qofkii xaaraan iyo uhanqaltaagane sidaasoo kale asagana waa qof macnaha ka indhala nusuustii iyo adiladii nabiga sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu yihi laa tastabti'u risqa war ha dahsanin wax ilahay uu kuu qoray ilan risqigana ilahay baa kuu qoray fa inahu lam yakun cabdun liyamuut qof ma dhimanaayo xataa yabluqa eh, risquhu ilaa risqigii ilaahay uu kugu talagalay uu kaa soo gaara ma dhimanaysid faajmilu alab khud ilxalaala watruk ilxaraam xalaasho cun xaaraantana ka teg sheekh albani wuxuu yidhi xadiiskaasi eh, waa saxiix hadda zamankan walaalayaal waxaan joognaa marka zaman aan loo aaba yeelin eh, xaggee macnaha wax laga kasbaday nabigana wuxuu yidhi sala allahu aleyh wasalam xadiiska abi hurayra eh, saxiixu lbukhaari weeyaan ya'tii cala annaasi zamaanun dadka waxaa imaan doonaa zaman maa yubaali arajul ninku uma aaba yeelaayo min ayna asaaba almaal xoolaha meesha ay ka soo galeen uma aaba yeelaayo min xalaalin aw xaraamin xalaal iyo xaraam meel allala meeshay oga imaadeen wax uu macnaha u aabayeelaya ma lahaan marka zamankii hadda waan joognaa maxaa yeelay nin walba wuxuu u dhaqaaqay inuu wax aruuriyo oo wax la jamciyo wax badanna markaa dib aad u eegtid oo nin walba adiga shakhsiyadaada aad dib iskugu noqotid waxaad ogaanaysaa oo dareemaysaa in wax badan ay khaldan yihiin oo waxaad aad aruurinaysid wax ka mid eh in ay xaaraan ay noqonayaan baa meesha ka soo baxaysaa marka ee zamanka waan joognaa oo nabiga sal allahu aleh wasalam yidhi dadka marka ugu horraysay waqhtiga nebiga sala allahu aleyh wasalam xadiis baa wuxuu leeyahay war waxaad ku dhacaysaan dunuub maanta waa waa saxaabada nebiga leh dadka ay la hadlayaan waa taabiciyiintii iyo dadkii ayuu ku dhowaa weeyaan dunuub waxaad ku dhacaysaan annaga aan u arki jirnay buurta oo kugu soo dhacay buurta uxud in ay dushaada la keenay idinkana macnaha wax yaroo ama macnaha idinka fula saa iska dhahdeen maba idinkaga duwnaba macnaha marka yati cala annaasi zamanu maa yubaali arajul min ayna asaab marka cuquuqa iyo caasinimada iyo ilmihii oo waalidka aan maqlaynin waxa uu sabab ee walaalayaal alkasb alxaraam kasabka oo aan xalaasha ahayn awlaaddaada markaa inay noqdaan dad saalixiin eh ku ateeca oo warkaada maqla waa in aad kasabkaada markaa aad ka dhigtid waxaan fiirinaynaa walaalayaal dadkii saalixiinta ahaa ee macnaha salafkii iyo dadkii wanaagsanaa iyo waracoodii iyo sida ay wax u ilaalin jireen naftooday iskaga ilaalin jireen ay u ilaalin jireen in ay owlaadooda iyo ehelkooda ay macnaha siiyaan waxaa marar badan aad maqashaan gabadha dadkii salafka saalixiinta ninkeedu markuu guriga ka baxayo subxi oo uu shaqo tegaya way ehbin jirtay oo waxay dhihi jirtay naartu macnaha kuma sabri karno naar laakiin gaajada waa ku sabri karna eniyo waxaad naga ilaalidaa in aad macnaha noo soo kasabtid ee xaaraan inaad noo keentid naga ilaali marka taariikhdu waxay xustay warac badan iyo salaax aad iyo aad u badan ayay taariikhdu xustay nabigana sala allahu aleyh wasalam wuxuu ku tilmaamay ummaddan ummatu muxamedin sala allahu aleyh wasalam waxyaalaha ugu weyn ee lagu fitnayn doono waxaa ka mid eh xoolaha ayaa ka mid ah eh. ina likulli ummatin fitna ummad walba waxay leedahay fitno wa fitnatu ummati almaal ummaddayda waxaa lagu fitnaynayaa maalka iyo xoolaha raadintooda fatawaracuu markaa iska ilaaliya in aad macnaha ku dhacdaan ee xaaraanta maxaa yeelay haddii qofka xaaraan uu ku dhacay ducadiisii baana la aqbalin awlaadiisii waxay noqdeen ma garanaysaa iyo dadkii uu siiyey dhammaan dad aan saalixiin ahayn dadkii suubana walaalayahay salafkii qofku wuxuu eegi jiray isbeddelka daabada uu isticmaalaya ku dhacay intaana wax kalaba la gaarin xaaskiisa isbeddelka ay samaynayso ilmihiisa isbeddelka ay samaynayaan wuxuu tuhmi jiray markaa inuu xaaraan siiyey xaaraan inuu siiyey ayuu tuhmi jiray haddii gurigii aad ku soo noqotay oo islaantii oo kacsan aad u imaatay oo macnaha xanaaqsan waxaad tugintaa war maxay cuntay xageen wax ka keenay waa inaad isweydiidid haddii awlaaddii aynan ku maqlaynin oo aynan ahayn awlaad macnaha mutiiciin eh waa inaad isweydidid sidaasoo kale war maxaa siisay meelo badan annaga waxyaalo badan baan ka fikirnaa masaajidda maxay hayaan dugsiyada maxaa lagu sameeyaa iskuullada maxaa dhaca ama waxaan tuhmaynaa marar badan yanaa gaaladan iyo dhaqankooda iyo waxaasi kolley annagaba ku korinaynaa laakiin waxaad haddana adiga intaad meel fogba aadin gurigaadi iyo kasabkaada dib ugu noqo ma xalaal ba nabiga sala allahu aleyh wasalam waraciisii waxaa caddaynayaa wuxuu soo maray rasuulka sala allahu aleyh wasalam xabad timir e oo dhul taalla markaasaa wuxuu yidhi lowlaa an takuuna min sadaqatin la akaltuha haddii aan ka cabsanaynin in ay tahay sadaqo ilaan sadaqadana nabi maxamed iyo aalkiisaba ma ahayn ma garanaysa wax u bannaan wuxuu yidhi waan cuni lahaa buu yidhi nabiga sala allahu aleyh wasalam marka waa wax tusinaya xalaasha nebiga sala allahu aleyh wasalam waxaa kaloo tusinaya walaalayaal habeen habeenada ka mida nebiga firaashkiisa ayuu ku gadgadoomaya waa seexan la'a waxay tiraa sayidatu caaisha radia allahu canha way weydiiday war nabi ilaahay oo maxay hurdo kaaga imaan weysay caawo wuxuu yidhi nebiga sala allahu aleyh wasalam xabad timir baan cunay maanta waxaan ka cabsi qabaa in ay ahayd macnaha timirtii sadaqada xoolihii sadaqada ee baytulmaalka in ay ahayd baan ka cabsanayaa hawaa xabad timir eh annaga maxaa nugu tegay oo aan cunnaa marka nabiga sala allahu alayh wasalam wuu ka tegay xabadda timirta ahayd ee firaashkiisa saarneed inamaa tarakaha sala allahu aleyh wasalama tawarucan walaysa biwaajibin macnaha ma ahayn kollay wax sadaqa ilan firaashkiisii saarneed laakiin nabiga sala allahu aleyh wasalam warac buu iskaga ilaaliyey dadaalka nabiga uu samaynayey sala allahu aleyh wasalam in macnaha ilmihiisa ay cunaan ee xalaal bes ay cunaan oo xaaraan ayna cunin waxaa ka mid eh, nabiga sala allahu aleyh wasalama hortiisa ayaa waxa uu qaaday xasan ibnu cali radia allahu canhuma waa wiilkii awowga u ahaa rasuulka sala allahu aleh wasalam ayaa wuxuu qaaday tamra xabad timir ayuu qaaday oo min tamri sadaqa waa timirtii sadaqada ayuu qaaday fajacalaha fii fiih afkiisa ayuu geliyey faqaala lahu nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga wuxuu ku yidhi ka khin waxay leeyiin waa kalima oo luuqa alfarisiya oo macnaheeda ahayd tuf buu ku yidhi nebiga sala allah aleh wasalam ama tacrif ama calimta anna la naakulu sadaqa annagu inaanan sadaqo cunin miyaadan ogeyn xasanow ayuu ku yidhi rasuulka sala allahu aleyh wasalam marka waxaan u daliishanaynaa xadiiskaasi in aad ku ilaalidid macnaha awlaadaada si ay u noqdaan dad saalixiin ah eh, kasab xalaalay inaad ku ilaalidid cumar ibnu cabdilcasiis radia allahu canhu waa taabicigii ama waa khaliifkii ee macnaha lagu maanaa khaamis alkhulafaa ayay dhaheen licadaalatihi Eh, waa nin macruuf ah rajul saalix ayuu ahaa dowladda islaamka ka soo taliyey eh, qisas waxaa soo arooray sidii uu macnaha warac ah uu macnaha xalaal miirad u ahaa ilaahayna subxaana wa tacaala uu ugu barakeeyey ehelkiisa iyo awlaaddiisa cumar ibnu cabdilcasiis awalan waxaa dhashay gabar uu awow u yahay cumar ibn alkhataab radia allahu canhu ayaa dhashay waxay ka imaatay cumar waxaa macruufa taariikhda ee dowladdiisii iyo magaalada madiina wuu socon jiray habeenkii socon jiray dadka sheekooyinkooda iyo waxa ay macnaha waa soo dhegaysan jiray ilaa waxaa qiso macruufa dadka dhan ay garanayaan gabar aan macnaha ilmo yaryar hayso oo waxay ku quudaysa aan haynin oo macnaha ku maaweelinaysa dab ay shiday iyo macnaha digsi ay saartay marka war maxaa ku dhacay waxay waa kay ay tiraahday macnaha waxaan ku quudiya ma hayo cumarna waxba nagama ogo qisa macruufa weeyaan waxaa kaloo qiso macruuf ah umar ibn khataab radia allahu canhu asaga oo socdo ayaa wuxuu dhegaystay guri ee sheeke ka dhacayso gabar iyo hooyadeed baa wada hadlaya waxay iibisaa gabadha hooyadeed caanahay iibisaa waxay gabadha amar ku siisay in ay macnaha caanaha ku darto biyo ay ku baraxdo si ay ugu bataan dadkana macnaha unkor ee midabkii caanaha ay ugu lahaadaan laakiin gabadhii baa waxay tihi may waxay tidhaahday miyaadan ogeyn ma samaynahay tiri kuma daraayo miyaadan ogeyn hadana in uu amiirka soo saaray go inaan caanaha biyo lagu darin war waxay tidhaahday cumar hadda kuma arko ma kuu joodo cumar wuxuu kaa og yahayna ma leh ee ku dar haddii cumar uunan ii jeedin waxay tidhahda allihii cumar soo ima arko ilaah subxaana wa tacaala wax ka qarsoon ma leh marka aan dunuubta samayno wara alabwaabu almaqluuqa albaabada xiran gadaashooda marka dembi la sameeyo ilaah subxaana wa tacaala yaclamu khaa'inat alacyun wama tukfi suduur isha khaainada ayuu ilaahay og yahay waxa laabta lagu hayo ee xunna ilahi subxana wa tacala waa og yahay asaga wax ka qarsoon ma lahaan gabadhaasi arrinkaasay fahantay waxay dhahday haddii cumar uunan ii jeedin miyaanan anigu macnaha ilaah subxana wa tacala ii jeedin cumar wuu iska tegey markuu gurigiisii ku noqday wilal baa u joogeen wiilashiisi ayuu wuxuu weydiiyey waryaa guur diyaar u ah nimanki nin bay iska soo saareen waxay dhan war aniga ninkana diyaar ah cumar wuxuu amar ku bixiyay in gabadha la raadiyo islaantii caanaha iibinaysa gabadheedii in loo raadiyo wiilka amiirka ama khaliifka wiilkiisii waa la raadiyey gabadhii ayuu ma garanaysaa u guuriya wiilkiisa dabcan macnaha waa hadalkii iyo wixii ay tiraahday waana arrin walba looga baahan yahay waalidka markaad gabadhaada u guurinaysid ama wiilkaada aad u guurinaysid inaad hubisid qofka aad u guurinaysid salaaxiisa maxaa yeelay wax badan baa ma garanaysa iyada qofka naftiisa saamayn ku yeelan doonaa hadhow dambe marka waa in sidaa loo ilaaliyo cumar maana qofka wanaagsanna in lala xiriiriyo sidaasoo kale meeshuu ka imaaday iyo backgroundkiisu wuxuu ahaada dhib ma lahaan marka waxaa dhacday cumar radia allahu canhu wiilkiisii wuxuu u doonay gabadhiibuu u doonay waxaa macnaha ay ilmihii ay dhashay ka mid ah gabar eh, eh, magaranays ayaa kamid mid ahayd gabadhii macnaha ee gabadhaa dhashay ayaa waxaa macnaha guursaday ninka la dhihi jiray cabdulcasiis ibn marwan ayaa guursaday cumar ibn cabdilcasiis baana dhashay gabadhaiyada ahayd marka u fiirsa walaal salaaxa iyo wanaagga gabadha fiira xalaasha iyo ma garanaysa meesha ay ka imaatay nink ilaahay subxana wa tacala qur-aanka markuu yiri wa kaana abuuhumaa saalixan aabbahood wuxuu ahaa rajul saalix markuu allah u leey qur-aanka culimmadu waxay yidhaahdeen waa awowgii shanaad qaar waxay leeyn waa awowgi lixaad weeyaan toddobaad ayuu ahaa salaaxa ma aheen aabbihii mubaashirka ahaa ma aheen oo macnaha lagu badbaadiyey kanzigoodii iyo wixii meesha ugu kaydsanaa lagu badbaadiyey wuxuu ahaa salaax iyo wanaag uu sameeyey awowgii shanaad ama toddobaad ayuu ahaa marka waxa oo adiga aad samaysa xalaal miiradka iyo kasabka xalaasha iyo xalaasha aad quudatay ilah subxana wa tacaala cumar ibn cabdilcasiis eh, markaa eh, raximahullah eh, asagii wuxuu noqday khamis alkhulafa ayuu noqday nin oo macnaha waraciisa iyo xalaal miiradkiisa wax badan laga hadlay weeyaan waxa kale oo macnaha dhacday awlaaddii uu ka tegayna waxay ahaayeen macnaha dad saalixiin ayay ahaayeen waxaan walaalayaal eegaynaa mar labaad ee dadkii wanaagsanaa salafkii culammadii waxaa dhacday ibnu mubaarak waa macruuf sheekhii cabdullahi ibnu mubaarak wuxuu ahaa nin caalim ayuu ahaa oo cilmigiisa macnaha la og yahay ayuu ahaa waraciisii iyo xalaal miradkiisii qalin ayuu wuxuu ka soo qaaday dimishk ka soo raacay markii uu ka soo baxay waa qalin ayuu wuxuu ogaaday in qalinkii uu isku iloobay ayuu ogaaday dib ayuu u noqday sheekha iyo imaamka la yidhaahdo imaam aljuwayni raxmat ullaahi calayh waxa weyn waa rajul saalix asagana waxa la yidhaahday juwayni aabbihii oo cabdilmalik la yidhaahdo wuxuu ahaa nin saalix ayuu ahaa islaan adoon ahayd ayuu guursaday waxay u dhashay imaam aljuwayni bay u dhashay wuxuu amar ku siiyey islaanta ida ahayd in wiilkani la ilaaliyo oo aanan la siinin ee ma garanaysaa ee wax xaaraana laga ilaaliyo maalin maalmaha ka mid a islaanta iyada way xanuunsatay waa hooyadii islaan dariska ahayd ayaa naas nuujiday markii arrinkii uu ogaaday juwayni aabbihii markuu ogaaday arrinka asaga ahaa wuu ka xanaaqay wuxuuna sameeyey afka ayuu gacanta ka geliyey wuxuu ka soo matajiyey caanihii uu naaska ka nuugay islaan kale oo daris ahayd ayuu ma garanaysaa wiilkii naaska nuujiday wuxuu ka fikiray ninkii islaantaasi qabay ama hadday addoon ay ahayd riwaayadaha qaarkood say tilmaamayaan ninkii lahaa inuuna arrinka raalli ka ahayn marka waxaa dhacday wuu ka soo matajiyey imaamuljuwayni wuxuu noqday nin caalim ayuu noqday oo macruufa ah. Eh, oo ma garanaysaa eh, culimmada iyo ilaa macnaa marul cusuur la xusi doono wuxuu dhihi jiray markaa markuu culimmada la doodo munaadara iyo munaadaraadka marka ay galaan asaga iyo culimmada haddii mas'ala looga guulaysto wuxuu tuhmi jiray caanihii buu tuhmi jiray imaam aljuwayni caanihii gabadhii uu ka nuugay wuxuu dhihi jiray waa middaas ayuu dhihi jiray waxaa yareedbo in wax looga guulaysto oo munaadara eh, iyo xiwaar lala sameeyey looga raya ayaa adkeed laakiin haddii ay dhacdo wuxuu tuhmi jiray caanahaasuu tuhmi jiray asaga shaqo kumuna lahayn marka wax badan oo dhacaya walaalayaal cuquuqa caasinimada ma garanaysa dhibaatooyinka dhacaya wax badan waxa uu sabab ah eh alkasb ee aan xalaasha ahayn imaam bukhaari raxmatullaahi calayh asagane aabbihii maxamed ibnu ismaaciil geeridii ayaa ku timid maxamed ibnu ismaaciil waxaa ku imaatay geerida dadkii ayaa macnaha dul imaaday ee walaashii ama macnaha awlaaddiisa qaar ka mid eh ayaa macnaha aad ooga xumaa ka walwalaysanaa ka murugaysanaa geerida dhacaysa markuu arrinkii arkay wuxuu yidhahda waxba ha ii walbaharin aniga maxaa yeeley idinkana ma idan siinin anigana weligay ma cunin luqmatun luqma xaraam ma cunin bu aniga hal afgelis oo xaaraam ah eh. idinkana ma idan siinin anigana weligay ma cunin xalaal miiradkaasi iyo qofkaas siduu ugu dadaalaya qofka bani aadamka noloshan adduunyada uu ku noolyahin wax unbuu cunaya laakiin dadku waxay ku dadaali jireen in kasabkooda uu xalaal noqdo kasabkaasi oo xalaasha aha marka maxaa marka ka imaaday bukhaari baa ka soo baxay meeshaad marka bukhaari ayaa ka soo baxay oo asagana ma garanaysaa la xusi doono ilaa macnaha marul cusuur ee macnaha la xusi doono oo kitaabkaasi iyo cilmigaasi ummadda muslimiinta oga tegay marka walaalayaal ee kasabka xalaasha eh, sidaas ayuu ku leeyahy marar badan yaanan ka fikirin keliyatee ma garanaysaa ilmahaadu iyo awlaadaada in ay noqdaan dad wanaagsan ha ka fikirin oo bese inaad madaraso fiican geysid in aad macnaha iskuul aad geysid in aad lacag badan ka bixidid in aad macnaha xaggii xagga aad u wadid waxba ha ka fikirin waxaa aad ka fikirtaa waxa aad siinaysid ka fikir kasabka iyo waxa aad quudinaysid ka fikir haddii ay noqdaan waxa aad siinaysid wax halaal haddii ay noqdaan ilah subxaana wa tacala waa kuu barakaynayaa waxayna noqonayaan dad wanaagsan ayay noqon allahu waliyu aladiina aamanuu yukhrijuhum min aldulumaati ila annuur mugdiga ay ku jiraan iyo wax allaale wixii xumaan ay ku jiraan ama dhici lahaa aad ka cabsanaysa ilah subxaana wa tacaala eh, waa ka saaraya marka waxaa macnaha qalbiga jirada ku ridaa oo marad ku ridaa alkasbu alxaraam marka eh, xalaasha ha la quuto walaalayaal oo ha macnaha laska ilaaliyo waxaad macnaha ku dadaashaa inaad adiga noqotid qof saalix inaad noqotid dunuubta iska ilaalisid awlaadaadana ilah subxaana wa tacaala waa kuu barakaynaya oo waxay noqonayaan dadkii saalixiinta iyo salafkii waxaa macnaha lasoo naqliyaa xudayfa ibnu yamaan ee saxaabi weeyaan ayaa nin soo doonay masaajidka ayuu joogay markaa wuu tukanayay marka sujuudda ayuu dheereeyey aad iyo aad buu u dheereeyey sujuudda masaajidka geeskiisana waxaa fadhiyey wiil yaroo u dhalay ayaa fadhiyey ha dhowto markii uu ka baxay wuxuu macnaha yiri ninkii sujuudda ayaan dheereeyey oo salaada iyo manaa sujuuddan ku dheeraaday waxaana sidaa u sameeyay weladkaas meesha fadhiyo inuu ilaahay subxaana wa tacala iigu hagaajiyo oo uu saalix noqdo ayaan sidaa u ayuu dhahaya marka salaaxa iyo wanaagga aabbaha iyo macnaha waalidka ay ayaga ay leeyihiin naftooda ka imaatay wuxuu ilaah subxaana wa tacaala ugu barakaynayaa oo uu ku hagaajinayaa awlaadooda wuxuu leeyahay fudayl ibnu ciyaad raximah اllah man carafa maa yudkhilu jawfa katabahu اllahu sadiiqan qofkii ogaada waxaa calooshiisa uu gelinaya ilah subxaana wa tacala wuxuu u qoraya sadiiq fandur cindamaa tuftir ya miskiin qofkaada miskiinka aho marka aad afuraysid ama aad qadaynaysid waxaad iska fiiridaa waxaa calooshaada aad geliday iska ilaali ina alcabda yaakulu aklah fayataqallabu qalbu waxaad dhacaysa hal ukla ama hal afgelis oo xaaraan inay calooshaada galeen waxaa xirmaya qalbigaada oo dhan buu ilahay xiraya macnaha wax badan waxay waalidka ka sheegtaan awlaaddii iyo waxbarashadooda marka aan ku dadaalno inaan xalaasha siino si ay macnaha wixii cilmigan ay u bartaan oo ilahi subxana wa tacala uu u hagaajiyo wabillahi towfiiq sala allahuma wslama cla nabiyina muxamedi waaalih wsaxbi ajmaciin